بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وقال ابن cسفور iبن cسفور wuxuu yidhi إذا أجiiba الqasmu qasamka haddii jawaab looga dhigo bimaadin bificlin maadin ficil maadi ah qasamka haddii jawaabtiisu jumlo ficliyaa ay noqoto ficilkeedu maadi uu yahay macnan muhbatin oo muhbat ah laa manfiyin oo manfi aan ahayn maxaa ku dhacay haddii maadigii manfi uu noqdo oo muhbat uusan noqonin markaas laamna la gelin maayo qadna la gelin maayo tusaale ahaan wallaahi maa ra'aytuhu haddaba maa ra'aytuhu jumladaas ficiliyada ah oo ficilka maadiga ka bilaabanaysa waa jawaabu lqasam ficilka maadiga ahna muhbat ma ahane manfi waaye sidaad u jeedana laamna lama gelin qadna lama gelin mutasarifin oo mutasarif ah laa jaamidin oo jaamid aan ahayn maxaa ku dhacay haddii jawaabulqasam ficilkiisa maadiga ah jaamid uu noqdo oo mutasarif uusan noqon tusaale walaqad naadaanaa nuuxun falanicma almujiibuun falanicma almujiibuun jumladaas ficiliyada ah oo nicmo ka bilaabanee jumladaasi waa jawaabulqasam ficilkan maadiga ah oo nicmona waa u jeedaahoo waa mutasarif oo jaamid ma aha saas daraaddeed laam keliya ayaa gele ee qad geli mayso fa in kaana almacnaa haddii macnaha qariiban min alxaali xaalka uu ka ogdhow yahay macnaha uu sheegaa waa ficilkaas maadiga ah xadadka uu ku tusinaa xadadkaas hadduu xaal ka agdhow yahay xaalkana wuxuu u jeedaa qofka mutakalimka ah waktiga markaas uu ku sugan yahay ayuu xaal ula jeedaahe jiئta qabla اficli maadi ficilka maadiga bilaami waqad lam yaqada la imaanay jamiican xaal leeyihiin ayagoo wada jira naxwu tusaale ahaan tallaahi laqad qaama zaydun ilaa baan ku dhaartay zayd waa istaagay jumladaas qaama zaydun waa jawaabu lqasam ficilkaas maadiga ahna waa u jeedaahoo waa muhbat manfi ma aha waana mutasarif oo jaamid ma aha haddaba qiyaamkan qofka marka uu hadlaa hadduu ka agdhowaa waa in laam iyo qad la geliy sida ibnu cusfuur uu leeyahay wuxuuna ula jeedaa tallaahi laqad qaama zaydun macnaheedu wuxuu yahay zayd mar dhow ayuu istaagay qofka mutakalimka markaas uu hadlaa mar u dhow ayuu istaagay qiyaamkiisu wuxuu ahaa mar dhow qofka mutakalimkaa saas ula jeedaa uu leeyahay wa fi tanziili waxaa ku jirtaa tallaahi laqad aatharaka allaahu calayna ilaah baan ku dhaaranay ilaahay waa nooga kaa roonaaday mar dhow buu nooga kaa roonaaday oo uu naga kaa fadilay oo uu kaa dhigay gacan yarihii boqorka wa in kaana almacnaa macnaa hadduu yahay oo ula jeedo ficilka maadiga ah xadadkiisa baciidan min alxaali xaal hadduu ka fog yahay ji'ta qabla alficli lmaadi ficilka maadiga hortiis bilaami faqad laam keliya hala imaane ee qad gelimay siduu leeyahay ka qowli wa huwa imruulqays ninka shaacirka imruulqays hadalkiisa xalaftu lahaa gabadhii waa u dhaartay bilaahi ilaah baan ugu dhaartay xilfata faajirin ay xilfata kaadibin nin been sheegaa dhaartiis lanaamu waxaan ugu dhaartay lanaamuu inay seexdeen lanaamuu inay seexdeen famaa in min xadiidin sheeka ma jirto walaa saalin qof dab kulaalayana ma jiro haddaba min xadiidin minta ku jirtaahi waa zaa'ido mina haddii nafyi uu ka hormaro zaa'iday noqotaa inta meesha taallana waa zaa'id maadaana camalfali mayso maada marka ay camalfali cinda alxijaajiin waxaa shardiha in zaa'idaha kabacdigeed inaysan dhicin haddana maadii zaa'idada ahayd kabacdigeed in baa dhacday famaa in min xadiidin sheeka ma jirto walaa saali qof dab kulaalayana ma jiro haddaba shaahidku wuxuu yahay lanaamu xalaftu lahaa bilaa ilaah baan ugu dhaartay lanaamu mar hore inay seexdeen macnaha saasaa laga wadaahu leeyahay oo hurdadoodu inaysan soo dhoweyn oo mar hore ay ahayd qaala almusannifu fi lmuqni wuxuu yidhi waddaahiru fi laayati walbeyti cagsu maa qaala sida muuqata aayaddu way ka duwan tahay sida ibnu cusfuur uu yidhi beytkuna waa ka duwan yahay sida ibnu cusfuur yidhi sida uu u fahmay ibnu cusfuur aayaddu way ka duwan tahay yuu leeyahay beytkuna waa ka duwan yahay id ilmuraadu fi laayati maxaa yeelay aayadda ujeeddadeedu waxay tahay laqad fadalaka allaahu calayna ilaahay waa naga kaa fadilay bisabri sabar buu nooga kaa fadilay wa daalika sabarkaasna maxkuumun bihi waa mid la xukmiyey lahu yuusuf baa loo xukmiyey fi lazal waa hore ayaa loo xukmiyey wa huwa mutasifun bihi yuusufna sabarkaas waa ku sifaysan yahay waa ku tilmaanaa mudcaqal laga soo bilaabo markii uu waxgartay haddaba tallaahi laqad aaharaka allaahu calaynaa macnaheedu ma aha mar dhowba ilaahay naga kaa fadilaye tafdiilkan macnihiisu wuxuu yahay uu leeyahay waa hore ayuu ahaa mar hore ayaa ilaahay naga kaa fadilay waalmuraadu fi lbeytin waxaa loola jeedaa annahum naamuu qabla majii'ihi inay seexdeen intuusan imaanin ka hor mar dhow inay seexdeen saas ula jeeda ibnu cusfuurna wuxuu ku fasiray waa hore inay seexdeen haddaba lanaamu laamtaas ka bacdigeed qad baa qadarano lanaamu laqad naamu waa ay seexdeen intaha hadalkii waa dhammaaday wa zacama jaaru llaahi zamakhshari wa zacama wuxuu sheegay jaaru llaahi zamakhshari maxmuud ibnu cumar azamakhshari wuxuu sheegay jaarullaahina macnaheedu wuxuu yahay jaaru beyt illaah beytkii ilaahay deriska la ahaa waa zamakshad iyo kacbada ayuu mujaawir ku ahaa jiray fii kashaafi wuxuu ku yidhi cindamaa takalama markuu ka hadlayo calaa qowlihi laqad arsalnaa nuuxan fii tafsiiri suurati alacraaf wuxuu ku yidhi anna qad alwaaqicata maca laami lqasami qada dhacee bacda laami اlqasm takuunu bimacna tawaquc tawaquc inay faa'iideynee ibnu cusfuurna hadda waxaan soo marnay inuu yidhi taqriibay faa'iideynee jaaru llahi zamakshirina wuxuu leeyahay tawaquc bay faa'iideyne wa huwa alimtidaar waa sugid lianna saamica maxaa yeeley qofka maqla yatawaqacu alkhabara khabarka ayuu filanaa wayantadirhu waa suga cinda samaaci almuqsami bihi waxa lagu dhaaranaa marka uu maqlo oo ula jeedo qasamka marka uu maqlo jawaabulqasamka ayuu tawaqucaa oo uu filanaa haadaa macnaa kalaami zamakhshari hadalkii zamakhshari macnihiisu waa midkan wa lafduhu zamakhshari lafdigiisiina wuxuu ahaa sida soo socota fa in qulta haddii aad tidhaahdo ayuu yidhi zamakhshari famaa baaluhum carabta xaalkoodu muxuu yahay laa yakaaduuna inaysan ku dhowaanaynin yandiquuna bi haadihi laami laamtan inay ku dhawaaqaan ilaa maca qad qad inay la socoto maahane wa qalla canhum ayaga uga yaraadee naxwu qowlihii xalaftu billaahi albeyt wuxuu leeyahay zamakhshari haddii aad tidhaahdo haddii aad isu aasho oo aad tidhaahdo carabta laamtanka bacdigeed mar kasta maxay qad u keenaan oo qad inay iska dhaafaan ay u yar tahay sidii imruulqays uu isaga dhaafay beydkii hadda aan soo marnay oo ahaa xalaftu laha billaahi xilfata faajirin lanaamu famaa in min xadiidin walaa saali hadalka noocaas oo laam keliya la isticmaalo qad la iska dhaafa muxuu u yaryahay haddii aad i weydiido qultu waxaan leeyahay aljumlatu alqasamiyatu jumlada qasamiga ah laa tusaaqu lama keeno ilaa towkiidan adkayn darteed maahane liljumlati lagu adkayna almuqsam calayha lagu dhaaranaa wuxuu leeyahay jumlada qasamyada ah waxaa loo keenay muqsamu calayhiga inay towkiid u noqoto oo tusaalahaan qofka hadduu yidhaahdo saafara camrun camar baa safray hadduu yidhaahdo waxaa dhici karta qofka inuu shaki ka galo oo saamica ah ama mukhaadabka inuu shaki ka keenaa dhici karta safarka camar ah u nisbayday inuu ka shakiyaa dhici karta haddii aad rabto inaad taakiidido waa inaad keento qasam oo aad tidhaahdo wallaahi laqad saafara camrun haddaba wallaahi oo jumlo qasamiye ah waxay towkiid u tahay nisbatu safari ilaa camrin taasay taakiidinaya keliya allatii jumladaas muqsamu calayhiga ah oo hiya iyaduba jawaabuhaa jawaabu ljumlati alqasam jumlada jawaabulqasamkaa jawaabta u ah fa kaanat waxay ahaatay daba fitnatan mid tusine limacna tawaquc tawaquc macnihiisa mid tusine ayay ahaatay alladii huwa macnaa qad oo qad macnihiisa ah wuxuu leeyahay bacdamaa jawaab ay tahay jumladan laamta iyo qad wadataa midda horena loo keenay towkiid haddaba middaan jumladan laamta laamtii qad wada waxay tahay yuu leeyahy mid la filanaa oo qofku mar kastaba uu filanaa cinda istimaaci lmukhaadabi mukhaadabka markuu maqlo kelimata alqasam intahaa hadalkiisi waa dhammaaday walaa yunaafi dalika haddaba azhari ayaa hadalkan wata wuxuu leey walaa yunaafi dalika hadalka zamaqshari uu sheegay ma anfinaayo kownuhaa qadi litaqriib inay tahay wuxuu leeyahay ibnu hishaam waxaa ka muuqata inuu leeyahay ibnu cusfuur iyo zamaqshari labadooda waa iskhilaafsan yihiin ibnu cusfuur wuxuu sheegay inay taqriib faa'iideyne zamakshadina wuxuu sheegay inay tawaquc faa'iideyne laakiin shaarixa wuxuu leeyahay iska hor imaan maayaan tawaquca iyo taqriibka labadoodu qaala fi tashiil ibnu maalik tashiilka wuxuu ku yidhi watadkhulu way gashaa calaa ficlin maadin ficil maadi ayay gashaa watadkhulu qadii way gashaa calaa ficlin maadin ficil maadiya mutawaqacin oo la filana laa yushbihu alxarfa xarafka aan shabahaynin litaqriibihi min alxaali xaalka si uga soo dhoweeydo qaddii waa u jeedaa labadii macnoba uu ku sheegay litaqriibihi min alxaalina wuu sheegay oo inay taqriib faa'iidaynaya halkaasuu ka caddeeyey mutawaqacinna waa sheegayo inay tawaquc faa'iidaynayna meeshaasuu ku caddeeyey waxtaraza ibnu maalik biqowlihi laa yushbihu lxarfa wuxuu uga ixtiraaza min alficli ljaamid ficilka jaamidka ah naxwu nicma waa biisa wa afcal atacajub nicmo iyo biisa afcalu tacajub falaa tadkhulu calayha kuwaas qad geli mayso liannahaa sulibat iddalaala cala almudiyi sababtuna waxay tahay waxaa laga siibay addalaala tusitaan cala almudiyi maadi ay tusido inkastoo afcaal maadi ay tahay laakiin waa afcaal inshaa'i ah ee khabari maaha waxaana soo marnay walaqad naadaanaa nuuxun fala nicma almujiibuun ayaan soo marnay saas daraaddeed nicmo iyo bi'ise iyo wixii la mida ah, haddii jawaabulqasam ay noqdaan laam keliyaha la gelinaahi qad raaci mayso alwajhu saadis wejiga lixaad min awjuhi qad ataqliil waa yarayn bilqaaf la akhriyaho darbaani waa laba nooc alawal nooca hore taqliilu wuquuci lficli ficilka dhicitaankiisa yarayntiisa naxwu qowlihim fi lmathal hadalkii carabtu ay yidhaahdeen baa ka mid ah qad yasduqu lkaduubu ninka been badanaha ah inuu run sheego way yar tahay waqad yajuudu lbakhiilu ninka bakhiilka ah inuu wax ku deeqana way yar tahay fa wuquucu sidqi dhicitaanka runtu ay ka dhacdo min alkaduubi iyo waljuud wa wuquucu ljuudi juudka dhicitaankiisa deeqsinimada dhicitaankeeda min albakiil ay ka dhacdo qaliilun wuu yar yahay qadaasaana faa'iideyday wathaani macnaha labaadna taqliilu mutacalaqihi mutacalaqi lficli ficilka mutacalaqiisa inay yaraydo markaan ficilkii yarayn maysee ficilka wixii uu ku camalfalayey oo tusaale ahaan mafcuulkiisii ah ayaa yarayne asaga yarayn mayso naxwu qowlihi tacaala qad yaclamu maa antum calayhi waxa aad ku dul sugan tihiin inta ilaahay uu og yahay waa kuwa ugu yar macnaha saasaa laga wadaa leeyahay laakiin macna saxa ma aha haddaba qadaani waxa ay taqliiline cilmiga ma aha sida hadda mualif kula jeedo qadaani waxa ay taqliiline cilmigan ma aha ee cilmigan waa mutacalaqiisa oo maadaas ah fa mutacalaqu lficli ficilka mutacalaqiisa fa mutacalaqu lficli ficilka mutacalaqiisa alcilmu bimaa hum calayhi waxay ku dul sugan yihiin ogaanshaha ilaahay uu ogaana ay anamaa hum muntawuuna caleyhi waxay ku dul sugan yihiin min alaxwaali walmutacalaqaat xaalado iyo waxyaaba ayaga la xiriira ah huwa aqalu macluumaatihi macluumaadka ilaahay waa kuwa ugu yar saasaa lagu macnaynaa u leeyahay wa zacama bacduhum qeyb ka mida nuxaadda waxay sheegeen annahaa ay qad qad fii dalika ay fii qowlihi tacaala qad yaclamu maa antum calayhi qadda ku jirta aayaddaas litaxqiiqi inay tahay laa litaqliil inaysan ahayn hadalka saxda ahna waa midkan taqliil faa'iidayn maysee taxqiiq ayay faa'iideyne saasaan leeyahay aayaddana macnaheedu wuxuu noqonaya qad yaclamu maa antum calayhi waxaad ku dul sugan tihiin allah inuu og yahay ayaa xaqiiqa ah kamaa taqadama saan ku soo marnay fii qowlihi mualifka hadalkiisii uu yidhi waqad tadkhulu cala almudaarici naxwi qowlihi tacaala qad yaclamu maa antum calayhi wa zacama hada albacdu bacdiga wuxuu kaluu sheegay aydan lagu laabaye ana ataqliila fi lmithaalayni taqliilka labada mithaal oo aan soo marnay lagu sheegay wahumaa labada mithaal waxay yihiin qad yasduqu lkaduubu waqad yajuudu lbakhiilu lam yustafad min lafdi qad taqliilkaas qad inaan laga faa'iidaysan oo taqliilkaas qad inaysan tusinaynin bal min nafsi qowlika hadalkaaga nafsad ahaantiisa laga faa'iidaysana albakhiilu yajuudu wa min qowlika hadalkaaga alkaduubu yasduqu hadalkaasaa laga faa'iidaysana uu leeyahay ee laga faa'iidaysan maayo qad fa inahu ay sha'na sha'nigu wuxuu yahay in lam yuxmal haddaan lagu xambaarin calaa anna suduura daalika arrinkaas soo fulidiisa ay iljuudi oo ah deeqsinimada min albakhiili uu ka soo fulo iyo wasidqi runta soo fulitaankeeda min alkaduubi ay ka soo fulto qaliilun haddii aan lagu xambaarin inuu yar yahay calaa jihati nuduuri kaana mutanaaqidan wuxuu noqonayaa hadal isburina asagu fa fainahu ayishane in lam yuxmal haddaan lagu xambaarin calaa anna suduura daalika qaliilun arrinkaas oo fulitaankiisa inuu yar yahay haddaan lagu xambaarin calaa jihati nuduuri inuu yahay kaana mutanaaqidan hadal isburinaa buu noqonaa soo fulitaanku muxuu yahay haddaba waxa soo fulaahi maxay yihiin imaanshaha deeqsinimadu ninka bakhiilka ay ka timaaddo iyo runta soo bixitaankeeda ninka been badanaha ay ka soo baxdo inay qila ay tahay haddaan lagu xambaarin hadalkaas waa isburinaa see isu burinaa haddaba lianna albakhiila walkaduuba siiqatu mubaalaqatin maxaa yeelay bakhiil waa siiqatu mubaalaqa kaduubna waa siiqatu mubaalaqa taqtadii waxay keenay kahrata albukli waalkadib bukligu inuu badan yahay beentuna ay badan tahay qoladan dhehee qad waxay faa'iideydaa taqliil waxaa laga fahmaa hadalkooda haddii qad aan la gelinin juudka ka soo fulaa qofka bakhiilka ah inuu badan yahay sidqiga iyo runta ka imaanay qofka kaduubka ahna inay badan tahay marka qad la geliyana juudkaasi inuu yaraana sidqigana inuu yaraana hadalkooda saasaa laga dhadhansanaa haddaba waxa uu leeyahay bacdigaani hadalkooda haddii la qabto wuxuu noqonaa mid isburinaa u noqonaa oo se isu burinaa hadde alkaduubu waa been badane eh. yasduqu haddii qad aan la gelin hadalkooda waxaa ka dhalinaysa inay badan tahay soo ma aha qad haddii aan la gelin sidqigu waa badan yahay juudkuna waa badan yahay ee markii qad la geliyo ayuu sidqiguna yaraanaa juudkuna uu yaraanaa laakiin haddii aan la gelin sidqiguna waa badan yahay juudkuna waa badan yahay saasaa laga dhadhansanaa laakiin wuxuu leeyahy hadalkaasi waa hadal isburina sababta isu burinaan waxay tahay ninku hadduu been badana yahay hadda waa inay runtiisu yaraato haddii uu bakhiil yahana deeqsinimadiisu waa inay yaraato haddii aan sidaas la dhihinna waxaa ka dhalanaya ninka beenta badan inuu run bato waana war aan isqabanaynuu leeyahay ninka bakhiilka ahna inuu deeqsi noqdo oo deeqsinimadiisu ay badato war isqabanaana ma aha hadalkoodana saasaa ka dhadhame ayuu leeyahay lianna albakhiila walkaduuba maxaa yeele bakhiilka iyo kaduubka siiqatu mubaalagatin waa siiqo mubaalago takhtadii waxay keenay kadrata albukli walkadib bukhligana inuu badan yahay kadibkan inuu badan yahay falow kaana kulu man yajuudu qof kasta oo wax ku deeqa oo wayasduqu run sheega biduuni qad qad la-aanteed yaktadii kahrata aljuudi wa sidqi hadduu keena juudka inuu badan yahay sidqigana uu badan yahay lazima waxaa ka dhalan lahayd tadaafucu lkahratayni labada kasro inay iska hor yimaadaan oo ay madaxa isla galaan wuxuu leeyahay bacdigaani qad marka laga dhaafo haddii la yidhaahdo juudkuna waa badan yahay sidqiguna waa badan yahay bakhiilkana bukhligiisa uu badnaa kaduubkana beentiisa ay badneed waxaa ka dhalanay labadii katr inay foodda isla galaan oo la yidhaahdo waa been badane waana run badan yahay waa deeqsi waana bakhiil saas in la yidhaahdaa ka dhalanee hadalkaas si uusan mutanaaqad u noqoninna qad la'aanteed ayaa taqliilku meesha ku jiraa oo see ugu jiraa ninku marba hadduu bakhiil yahay deeqsinimadiisu waa inay yaraato kaduub hadduu yahana sidqigiisu waa inuu yar yahay lianna aakhir alkalaami maxaa yeele hadalka aakhirkiisa wahuwa albakhiilu walkaduubu yadfacu wuxuu madaxa la gelaa awalahu qeybtiisu rawowa yajuudu wayasduqu ilaan waxay leeyihiin yajuudu iyo yasduqu marka qad la geliyo ayay yaraanee waa qoladii hore sida hadalka ay ku wadeen haddii qad aan la gelinna waa badane warkoodaas haddii la qabtana qaybta hore oo yajuudu iyo yasduqu waa badan tahay haddii la yidhaahdo kaduub iyo bakhiilna waa badan yihiin haddii la yidhaahdo labadii katro fooda isla gele si aysan fooda isula gelinna waa in lagu xambaaro bakhiilka juudkiisu inuu yar yahay kaduubkana sidqigiisa uu yar yahay alwajhu saabic wejiga toddobaad min awjuhi qad atakthiiru waa badin qaalahu sidaa waxaa yidhi siibaweyhi siibaweyhi baa sidaa yidhi hase ahaatee naska siibaweyhi qad inay tagtiir faa'iideynee ma ahayn ee siibaweyhi wuxuu yidhi wa takuunu qad bimansilati rubbamaa rubbamaa inay la mid noqoto waa ay dhacdaa hadalkii siibaweyhi qoloba sibay u qaadatay qolaa waxay yidhaahdeen rubba waxay faa'iideydaa taghiir saas daraaddeed wuxuu ula jeedaa qad waxay faa'iideydaa taghiir sida ibnu hishaam hadda hadalkiisa ka muuqata qolana waxay yidhaahdeen rubamaa taqliil bay faa'iideydaa saas daraaddeedna qad ayaduna taqliilay faa'iidayne fii qowlihi wa huwa alhudaliyu sibuwey baa wuxuu ku yidhi hadalkii hudali ninkii shaacirka ahaa qad atruku lqirna musfaran anaamiluhu kaanna ahwaabahu mujat bifirsaadi qad atruku lqirna ninka ila siman oo ila dagaalamaa inaan ka tago way badan tahay musfaran anaamiluhu ayadoo farihiisa xubnahoodu ay cas yihiin kaana ahwaabahu oo aad u malayso maryihiisii mujad in lagu firdhiyay bifirsaadi geedka firsaad la yidhaahdo al anaamil waa jamcu unmula haddaba suulka marka laga reebo faraha kale far kastaa waxay leedahay saddex unmulo oo loola jeedo saddex xubnood ayay leedahay suulkuna laba unmulo ayuu ka kooban yahay wuxuuna ula jeedaa haddaba inuu is ammaano oo uu leeyahay imise rag ah oo aniga ila siman ayaan goobta dagaalka aan dhigay oo aan dhiigoodi ugu qubeeyey waalqirnu bikasri lkaafi alkufu fi shajaaca waa ninka asaga kufka ugu ah xagga geesinimada walanaamiluna jamcun mulatin wa hiya ra'su lusbuc waa farta madaxeedu leeyahay wa wamujat bilbinaa'i lilmafcuuli ay rumiyat la tuuray yuqaalu maja rajulu ninkii waa uu tufay min fiihi afkiisa ayuu wax ka tufay idaa ramaa bihi marka uu wax tuuro walfirsaadu bikasri tai atuut laxmar waa tuutkaas axmarka ah waana geed oo waayadii hore dharka lagu midabay jiray wa qaala azamakhshariyu wa qaalahu sidaa waxaa kaloo yihi inay taktiir faa'ideed azamakhshari ayaa yihi ay qaala wuxuu yihi inahaa qadii taridu litakhiiri takhiir bay ugu soo aroortaa fii qowlihi tacaala buu ku yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa wاlkahraةu hunaa kahrada qad meeshanay faa'iideynayna fii mutacalaqi اlficli ficilka waa mutacalaqiisa qadaani takhiirka ay faa'iideynay macnaheedu maaha aragtida ilaahay inay badan tahay sida zamqshari uu ku wado aragtideennaa badan lagama waduu leeyahay ee naraadan mutacalaqeeda oo taqallubka ah ayaa badan qad naraa taqalluba wejhika wejigaaga gadgadoonkiisa gadgadoonkaas faraha badan waan u jeednaa wاlkahraةu huna fii mutacalaqi alficli waa ficilka mutacalaqiisa oo taqalubka ah laa fii nafsihi ee ru'yada ma maaha wailaa lazima taksiiru ru'yati waxaa ka dhalnay aragtida ilaahay inay badato wahiya qadiimatun ru'yadaasna waa qadiimo wa taksiiru lqadiimi qadiimka badintiisana baatilu cinda ahli sunna ahlu sunnaha sida uu qabo waa baatil uu leeyahay ahlu sunnaha meeshan uu ku sheegaana waa ashaacirada sifaadka waxa ay ka sugaan wixii aan ku tacalluqin mashii'ada ilaahay sida alxayaa iyo alqudra iyo aliraada laakiin wixii mashii'ada ilaahay ku tacalluqa sida kalaamka iyo ru'yada iyo sugi maayaan wixii ay ka sugaanna waxay leeyihiin waa qadiim iraadadana waa sidoo kale oo waxay leeyihin shay ilaahay hadda uu doonaa ama hadda kabacdi udooniuu dooni doono ma jiro iraadadu waa qadiimay leeyihiin sababtoo ah waxay leeyihiin haddii iraadada xaadis laga dhigo waxaa karna ilaahay inay ku qumto xawaadis inay ku qumto xawaadis hadday ku qumtona waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaya inuu jismi noqdo jismi haddii uu noqdona waxaa ka hay leeyihiin wixii ajsaamta kale ku bannaan inay ku bannaanaato saas daraaddeed waxa ay leeyihiin waxaas oo dhan oo mashiyada ilaahay ku tacalluqa waa in la anfiyo madhabkooduna waa madhab baatila salafkiina waa khilaafsan yahay salafkana waxaa laga hayaa in qeyb ka mid ay dhihi jireen yatakalamu mata shaa ilaahay marka uu doono ayuu hadlaa sida nebi muuseba markii uu yimid ilaahay ula hadlay oo allah uu yidhi walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabuhu markii miiqaadka uu yimid ayuu la hadlay haddii marka kalaamka ilaahay qadiim uu yahay waxaa ka dhalan in la yidhaahdo kalaamka nebi muuse uu maqlay sida mubtadicadu ay leeyihiin kalaamka nebi muuse uu maqlay kalaam qadiim ayuu ahaa laakiin markaas ayaa samciga loo furay hadalkaasna hadal saxa ma aha wallahu aclam halkaas ka jooga maanta